بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصل والاqtisاaلaaت الmasنunaة سبcaةa caشhرa غusla halkan wuxuu kaga waramaya sheekhu raximah اllahu tacaala meedhayaasha meydhiga sunnaha ah ayuu inooga waramaya wuxuu inoo soo sheegay waxyaabaha meydhiga waajibsada ayuu inoo soo tilmaamay imise ka dhigay adiga imise ka dhigay may saash mayd maqli y adiga may ay sita lix weeyaan waxyaabaha maydrhiga waajibsada waa lix shay lixdaa shay maydrhigay waajibsanayaan qofkii laga helo maydhashadu waa ku waajib kaa lixdaa waynu soo marna waay dabeetna halkan wuxuu inooga tilmaamaya meydhayaal ay tahay in la meydho sunno ay tahay ayuu ka warramay wuxuu yihi markaa sheekhu raximah ullah waliqtisaalaat lmasnuunatu meydhayaasha sunnaheeda yihi sabcata cashara guslan waa toddobiyo toban maydhi wey wuu tirinayaa marka waquslu ljumucati jimcaha meydhigiisa walciideyn iyo labada ciidood walistisqaa roobdoonka roobdoonta salaada roobdoonta in loo meedho iyaduna waa sunna weey wlkhusuufi qoraxmaddayaxmadoobaadka eh, khusuufku waa dayaxmadoobaadka kusuufkuna waa qoraxmadoobaadka in ayagana loo meedho wlkhusuufi wa quslu lkhusuuf dayaxmadoobaadka maydhigiisa iyo walkusuufi salaada salaatlkusuufka in iyadana loo meerdho sunna wey min gasli lmayiti meydka meydhigiisa oo markaas eh, loo meydho ama laga meydho iyaduna waa sunna wey wlguslu maydhi oo min gasli lmayiti meydka meydhigiisa laga meydha iyaduna waa sunna wey wlkaafiru gaalka idaa aslama markuu islaamo inuu meydha waa sunna weeye wlmajnuuna kawaalan iyo wlmuqmaa calayhi kamiyir doorsameyna idaa afaaqaa markay soo toosaan soo baraarugaan ay caadi kusoo noqdaan maydhigooda iyaguna waa sunno ina meydhaan waalguslu cinda alixraami ixraamka agtiisa yani cinda alixraami cinda iraadat alixraam ixraamka qofku markuu doono inuu xidho xaj ama cumro inuu xidho maydhigeeduna waa sunno weeyi walidukhuuli makata maka gelitaankeeduna waa waa iyaduna waa sunne waliba qof bicarafa carafa istaageeda in loo meedha iyadana waa saas kale walilmabiti bimusdelifa musdelifa in iyadana hoyashadeeda loo meydho waliramyi iljimaari athalaath iyo jamradaha saddexda ah maydhigooda loo meedhanayo walitawaafi iyo tawaafka loo meedhanayo walisacyi iyo sacyiga walidukhuuli madiinati rasuuli illahi sala allahu alay wasalam iyo rasuulka ilaahay magaaladiisa gelitaankeeda in iyadana loo meedhaa waa sunna wey markaa toddobiyo tobankaas inoo waay marka toddobiyo tobankaasi waa sunnayaal qaarkood sunnahoodu waa mu-akad oo culamada qaar ka mid ah yihi waaba waajib aada baa loo adkeeyey waxaa aada u fiican inaanu qofku kaba teginba waana ta ugu horeysa oo qusul jumcahaas weeyaan waliqtisaalaat lmasnuunatu meydhayaasha sunadiihi sabcata cashara quslan waa toddobiyo toban maydhi quslu ljumucati jimcaha maydhigiisa in jimcaha loo meydho waxa weeyaan waa sunna waa inaga nihi waa sunno mu-akada aada loo adkeeyay waayo culimada qaar ka mida ah waxay tilmaambay inuu waajibba yahay sidaa daraaddeed ayaa waxaa wanaagsan inaanu qofna ka teginba qofka muslimkii maalinta jimcaha meydhashadeeda inuuna kaba tegin ayaa wanaagsan laba arrimood baa hadaba halkaa inooga soo baxaya ama laba arrimood baa iyo laba masalo ayaa noo raacaya masalada kood waxa weeyaan ma maalintaa loo meedhanaya mise salaada loo meedhanaya jawaabta waxa weeyaan waxaa loo meedhanayaa ya salaada farqiga dhexeeya waa maxay marka la yihi salaada loo meedhanaya iyo maalinta jimca iyo maalintaa loo meedhanaya haddaa la yidhahdo farqiga udhexeeya muxuu noqonaya haddii la yidhaahdo salaadaa loo meedhanayaa salaada wixii ka horeyn baa la meedhanaya salaada jimca wixii ka horeeya salaada jimca wixii ka dambeeya inaa salaadii la tukay meedhasho la meedhanaya jiri mayso haddii la yidhaho maalintaa loo meedhanayaa casarkii gelinka dambe iyo cadceed intaynay soo jeedaba waa la meedhan karaa ilan waxaa loo meedhanayaa eh, maalintii marka waxaa loo meedhanaya salaada loo meedhanaya adiladuna saasayna tusnaysaa oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ida araada axadukum an yatiya aljumucata hadduu midkiin doono inuu jimcaha u yimaado jimcaha inuu yimaado markuu doono inuu yimaado waa salaadii marka ha maydho marka sunasa in loo marhanayo waxa weeyaan salaadii masalada labaadna waktigeeda waa goorma waktigu bilaabanaya waktigu bilaabanaya salaada arooryo kasoo bilaabanaya culimada qaarkood waxay kasoo bilaabay muntasafu lleyl habeenka kale barhkiisa wixii ka dambeeya waa soo bilaabanaya waalciideyn ka labaadna waa guslu lciideyn labada ciid ciid uludxaa iyo ciid ulfitri melashadooda iyagana in loo meedhaa labadaa salaadood waa sunna weeyaan waxayna ka sugnaatay saxaabada xadiid saxiixu marfuuc ma jiro xadiiska marfuuc ma taqaan horta almarfuuc xadiiska marfuucihi mustala weli midan maya xadiiska marfuuc oo ka rasuulka loo tiiriyey wa ma udifa lilnabiyi wamaa litaabicin huwa lmaqtuucu oo bayqunyahu idhahda wixii nebiga loo tiiriyo ee hadal iyo ficil iyo taqriir ah waxa weeyaan waa marfuuc baa la marka xadiis marfuuca rasul ka soo aroray sala allahu alayh waali wasalam oo saxiixi kuma jira masalada laakiin saxaabadii ba ka sugnaaday saxaabadu ka sugnaaday ciideynka qusl ciideyn ka saddexaadna wal qusl istisqa salaada istisqaaga in loo maydho salaada istisqaaga waa salaada roobdoonta weeyaan iyadana in loo meedho waa sunna weeyi waxaana loo qiyaas qaadanaya jumcihii iyo ciidankii waayo kuwaas dadkii baa isku imanaya mar haddaa la isku imanayo ijtimaac hadduu yahay waxa weeyaan iyadana waa la meedhanaya wlkhusuufi waa ka afraad soo maha ka afraadna walkhusuufi qusl khusuuf khusuufku waa dayaxa markuu madoobaado kusuufkuna waa cadceeddu markay madoobaato salaada la tukado waynoo imanaysaa insha insha allah waan arki doonaa meedhashadooda iyaduna waa sunna weeyaan labadaas iyagana ijtimaacasun bay culamadu qiyaas qaatee waxay dhahdeen maadaama oo ijtimaac uu jiro oo la isku imanayo waa sunna weyn laakiin qiyaaskaasu mooyaane wax daliilo oo kale ma jiro laakiin sida daahirka ah inaanay sunno ahayn qiyaaskaasna inuuna asaxayn waayo rasuulku sala allahu alayhi wa alih wasalam markii qoraxdu ay madoobaatay ama dayixu madoobaaday midkood sidii riwaayaadka saxiixa kusoo aroortay rasuulku waa degdegay isagoo argagaxsan ayuu kacoo xagga masaajidka u cararay u kacay markaasuu xataa gu-iisii uu qaadan lahaa ayuu halmaamoo go- kale u qaatay degdega awgeed go- kale u qaatay guriga yaallay ayuu qaatay marka kiisii ma mid kale ayuu qaatayba marka riwaayadka qaarna waxay ku yimid isagoo gu-iba jiidayo aan huwaninba soo baaymasaajikusoo baay hadii la yidhahdo hala meedho wakti bay qaadanaysa qofku intuu meedhanayo biyihii qaadanayo hagaajisanayo wakti bay qaadanaysa waxay ka hor imanaysa marka xadiidkaasi sidaa daraaddeed iyada istixbaabkaasi daliil ma leh wlguslu min gasl mayit mayidka meydhigiisa in iyadana markaasi laga meydho iyadana waa sunna weeyaan oo rasulku wuxu uhi man asla mayitan qofka meyd meedha falyaqtasil ha meydho waman xamalahu falyatawada qofka qaadaana ha weysiisto wlkaafiru gaalku idaa aslama markuu islaamo isna meedhigii inuu meedha waa sunna wey wlkaafiru idaa aslam gaalka in markuu islaamo uu maydhaa waa sunne laakiin shardi baa ku xidhan shardi waxa weeyaan idaa lam yakun junuban hadduuna janaabasnin hadday gabar tahayna aynay xaaido ahayn haddii marka waxa weyaan uu jinaabaysan yahay uu jinaabo uu qabo inuu maydha waa waajib gabadhina hadday xaaido tahay inay ka maydhata waa waajib wlmajnuunu iyo kii waalnaa meydhigiisa waa guslu majnuuni waxa weeyaan wlmajnuun wlmuqma calayh iyo ka miyir idaa afaaqaa labadaas markay baraarugaan markay baraarugaan ee caqligii dib ugu soo noqdo iyagana inay meedhaan waa sunne iyagana waa haddii aanay inzaal una dhicin inzaal inzaalka waxa weyaan mini haddina ka himan haddii mini ay ka timaado iyagana waxay noqonaysaa inay meedhaan waajib imaam shaafici waxaa laga soo wariyay inuu yidhi waxaa yar qof inuu waasho amaba uu miyir doorsamo ilaa anzala ilaa biyo ka yimaada marka hadday saas dhacdo inuu madhawaajib bay noqonaysa wlgusl cinda alixraam ay cinda iraadat alixraam markuu qofku doonayo inuu xaj xidho ama cumro xidho inuu meedho iyadana waa sunna weeyaan iyadana way sugnaatay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tajarada liihlaalihi waqtasal markii uu xidhanayey dharkii waa iska bixiyey waxaa xidhay dharkii ixraamka waana maydha walidukhuuli makata maka gelitaankeeda iyadana in loo maydha waa sunno weyn ibnu cumar wuxuu ku beri jiray meel la yidhaha thi tuwa ayuu kuhu hoyan jiray markuu waa berisana waa meedhan jiray deetana markaa yuusaa ku geli jiray markaasuu wuxuu odhan jiray nabiga caynkaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam walilwuquufi bicarafa carafa istaageedna iyadana in loo meedha waa sunno wey walalmabeyti bimusdalifa iyo musdelifo hooyashadeeda waa xajkii markaa kuwan waliramyi jimaari athalaat iyo jimaradaha saddexda ah tuurashadooda kuwan in loo medhaana waa sunna oo ijtimaaca waa meelo lagu ijtimaacayo lagu kulmaya wey carafo waa lagu kulmayaa mabeydka musdelifana waa lagu kulmayaa ramyuljimaar athalaatna waa lagu kulmayaa laakiin daliil ma leh qiyaasu mooyaane wax daliila ma leh oo rasuulka may sugnaan sala allah alay sl iyo saxaabadiisi tan allahuma ilaa marka cali bn abi aalib lag laga reebo waa markaa qaarkood laga soo wariyey cali radia allahu canhu waliawaafi awaafka in iyadana loo meedho markaa weli awaafida sheekhu yihi waa qowl daciifa sida muctamadkiihi awaafka in loo meedhaa sunno maaha de muctamadka waxan kala jeednaa madhabka dhexdiisa iminka halkaas waa daciif fi lmadhab madhabku waxa uu qabaa in awaafka loo meedhaa inaan sunno ahayn sida muctamidka waa caynkaas lakin sida sheekhu mariye waa qowl daciifa wey waad fahamteen waay walisacyi sacyiga bayna safa walmarwa iyagana ilnoo mecdho walidukuuli madiinati rasuuli illahi sala allahu alay wasalam iyo madiinati rasuuli illah gelitaankeeda oo de maka markii la geliyaba waa loo medha soo ma marka walidukuuli madiinati rasuuli illah iyaduna waa xaram madiinina makina waa xaram marka marka la gelayo xaramka madiina in iyadana la meedhaa waa sunadii marka toddobiyo tobankaas ayaa sunaa faslu wlmasxu cala lkufayni jaa-izun wlmasxu cala lkufayni labada qof masixitaankoodu jaa-izun wey bihalaathati shuruuin saddex shardi ayuu markaa ayuu eh, ku banaayay waxaan filayaa nusaka qaarkan waxay qoreen bihalaathati sharaaia ya ka koowaad waxa wey an yabtadia inuu bilaabo lubsahumaa an yabtadia inuu bilaabo qofku lubsahumaa khufeynka xidhashadooda bacda kamaali ahaara ahaaro dhamaystiran dabadeed wa an yakuunaa way noqdaan labada khuf saatirayne qaar asturaya limaxalli gasli lfardi inta waajib ay tahay meeritaankeedu min la qadamayni labada gomadood labada gomadood inta waajibtahay in la meedho waa in asturayaan wa an yakuunaa waa inu noqdaan labada qof mima yumkinu mima mima yumkinu ay mima yashulu kay fududahay tataabucu lmashi calayhima ay tataabucu lmashi fiihima in lagu dhex socon karo waxay fududahay in lagu dhex socon karo ama lagu socon karo wayamsaxu lmuqiimu qofkii muqiimka waa masixi doonaa qofkii yowman waliilatan habeen iyo maalin buu masixi doonaa walmusaafiru qofku musaafirkuna wuxuu masixi doonaa alaaata ayaamin saddex maalmood oo bilayaaliyihinna habeenadoodii wataa wabtidaau lmuddati muddada bilowgeeduna waxaa laga xisaabin doonaa min xiina yuxdiu marka uu markaasi xadao eh, xadadka uu dhammaado bacda lubs lkufeyn labada kuf xidhashadooda dabadood markuu xadao xadadkaasna uu dhamaado markaasa laga bilaabaya fain masaxa fi lxadari negi dhexdeeda hadduu masaxo uma saafara deetana uu safro aw masaxa ama u masaxo fi safari safar dhexdiisa u masaxo uma aqaama deetna negi uu noqdo uu joogo atama waa dhamaystiri doona masxa muqiimin qof muqiima masixitaankiibuu dhamaystiri doona wayabtulu masxu masixitaanku waa buraya bialaaata ashyaa saddex shay ayuu ku buraya bikhalcihimaa labadaasi siibitaankooda uu iska bixiyo wainqidaai muddati iyo muddada dhammaanshaheeda iyo wamaa yuujibu lqusla iyo waajibsanaya saddexdaasna masxigu waa ku buraya halkan wuxuu inooga tilmaamay labada kuf masixitaankooda marka hore wuxuu inoo sheegay xukunkooda wuxuu nagu hi waa jaa-izun waa jaa-is cala lkufayni labada kuf masixitaankooda jaa-izun jaa wey bimacnaa waa banaany marka waa mashruuc axaadiida ku soo aroortay almasxu cala alkhufayn culimadu waxay idhahdeen waa mutawaatir mutawaatir yani saxaabo aada u fara badan baa wariyey wawaxa waxaa saxaabada wariyey tiradooda ay gaadhaysaa toddobaatan toddobaatan saxaabi haddayna kaa badnayn saan filayo ayaa ayaa aad axaadiida almas al khufeyn bay wariyeen ayay wariyeen marka waa mutawaatir weeyaan rasuulka waa ka sugnaatay sala allahu alayh waali wasalam masiixitaankooda ahlulbidac unbaa sidaa daraaddeed baa almasxu cala alkhufeyn iyada oo baabka furuucda ka mid a ayaa abwaabta ictiqaadkana loogu tagaa kutubta caqiidada culimadu ay qoreen ya waxaa ku yaala wanara almasxa cala alkhufeyn wanara almasxa cala alkhufeyn kitaabka taxaawiyah oo kale waa ku yaala kutubta culimadu ay qoreen culimadii hore aada buu ugu yaala sababtuna waxa weya ahlulbidci baa diiday in khufeynka la masxo maadaama oo rasuulka ka sugnaatay baabkii ictiqaadkaay ku dareen ba baabkii ictiqaadka ay ku dareen culimada qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen in la masaxo iyo in la meedho in la masaxo labada khuf ayaa waqtiyada qaar ka mida ah afdal ah waa marka sunnadaasi ay tahay hayru daahirin mid aan muuqanin oo dadku ay markaa aynay geranaynin ama dadku ay la yaabayihiin si loo muujiyo inay sunno tahay iyadaaba wanaagsan bay dhahan maydhigaa mar walba fadli badan in la maydho labada lugood laakiin xaaladaha qaar ka mid a ah, ayaa almasca alkhufan waxay noqonayaa afdal ayuu noqonaya waqtiyada qaar ka a ah. marka saddex shardi ayaa lagu masaxaya masixitaankaasi wuxuu sax ku noqonayaa oo banaananaya bialaaati shuruudin saddex shardi ka koowaad an yabtadia inuu bilaabo qofku lubsahumaa xidhashadooda bacda kamaali ahaarati ahaaro dhamaystiran dabadeed ahaaro dhamaystiran dabadeed waa inu xidhaa orta ma ya waay bacda kamaali ahaara ahaaro dhamaystiran dabadeed waxa loogala jeedaa weyse dhamaystiran oo maca qofku luguhii u meedhay oo waxba una ka tegin markuu weysadii dhamaystiray dabadeed ayuu khufeynka xidhay khufkuna waxa weeyaan aynu sheegnaya khufkuna waxa weeye waa shay harag laga sameeyey ya harag baa laga sameeyey dushiisa hoostiisa labaduba waa harag ilaa kuraantana wuu qarinaya ilaa kuraamahana waa la xidhanaya waa wuu qarinaya sida sharabaadka kale ayuu u qarinaya oo loo xidhanaya marka waa shayga harag ka samaysan weyaan dul iyo hoos waxaa kale culimadu yidhaahdeen dusha sare hadduu harag yahay hoostuna ay wax kale laga sameeyey oo adag maalan naclun baa la dhaha markaa taas waa kab lakin markuu dul hoos wada harg yahay xagga hoosena waa harg dushuna waa harg wada harg baa laga sameeyey ilaa kuraamahana wuu qarinaya oo intaas iyu marka waxa weyaan marka lugta la geliyo ilaa halkaasuu yuu qarinaya uf baa kaa la yidhahdaa ufku marka waa kaas weyaan sida sharabaadkao kalea marka an yabtadia lubsahumaa xidhashadooda waa inuu bilaa bacda kamaal ahaarati ahaaro dhamaystiran dabadeed marka waa weyse dhamaystiran saa la soco kamaal ahaara waa maxay waa weyso dhamaystiran weysida halkay ku dhamaata ya weysidu halkay ku gabagabowtaa waa halkay markuu qofku weyseysanaya ya lugta bidix bay ku dhamaataa lugta bidix markuu meedho wixii ka dambe buu xidhanaya marka markuu labadii lugoodba meedhay ayuu xidhan doonaa markuu labadii lugoodba meedha buu xidhan doonaa waay waa weysaystay lugti midig buu meedhay waa xidhay haddana lugti bidix buu meedhay waa xidhay ma saxa mase maha sax ya saxa mase maha sax maha sax maha waayo shardiga waa muxuu daxaarada masaakin dee lugti meedhay maxaan dhamaystirmin muxuu xidhay ta koowaad muxuu xidhay muxuu xidhay iyada oo waxba u harsana mase waba ma harsanayn waxba u harsanaa maxaa harsanaa lugta bidix baa harsanayn marka weysadii ma dhamaystirnayn ta koowaad wuxuu xidhay weysadii o aan dhamaystirnayn ta labaad haba xidha weysado bay ta koowaad waxaa xidhay weysadii oo aan dhamaystirano weli lugtii bidix ay harsan tahay marka ma asaxayso waa inay dhamaystirantaa weysadu marka dhamaa dhamaystiro ee lugihii u meedho markaasuu xidhanayaa hadduu caynkaa weli samayn masixi maayo o wa an yakuuna waa ina noqdaan saatirayni qaar asturaya labada qof limaxalli gasli lfardi intay tahay in la meedho meydhiga waajibka ah min alqadameyn labada gomadood inta waajibka tahay in la meedho inay asturayso labada gomadood intay tahay waajib in la meedho waa in asturayso waa intay labada gomadood inta la meedhayo waajibka waa ila halkey ilaa kuraamaha ilaa kuraamaha wayna asturayaan maxaa ku baxay haddii kuraamaha aynay asturayni ilaa halka haddiina asturayni ya iyadana ma ansaxayso waxaa kala soo gudageliya halka iyadana waa inay waa inay biyuhu ayna ka dusaynin haddii biyuhu ay ka dusayaan marka saa loo masaxayo biyaha marka lagu shubo maaha marka gacanta lagu masaxayo gacantiiyo qoyan biyuhu ayna ka dusaynin haddii biyuhu ay ka dusaan ama dildilaac ay leedahay oo meelo badan ay dilaacsan yihiin ama hoosa ka dilacsan tahay ama dusha ay ka dilacsan tahay intaa maxan asl lfard inta waajibka tahay in la meedho min alqadami gomadaha laga meedho waajib ay tahay waxa weeyaan dilaac baynu ku yeelan haddii la ama ciribtuba ay go-an tahay ama faruhba ay go-an yihiin oo ay muuqdaan saatir ma hadde waxama asturaya ka iyadana maayo waay wa an yakuunaa waa inuu noqdaa mima yumkinu mid ay sahlan tahay tataabucu lmashyi calayhimaa in lagu socon karo tataabucu lmashyi socodka markaa israaraaciisa calayhimaa iyo fiihimaa lagu soconayo labadaas qof dhexdoo lagu soconayo waa inay yumkinu marka waxa weeyaan ay sahlan tahay wey mimaa kii waa inuu yahay yumkinu ay fududahay tataabucu lmashyi socodka israaraaciisu alayhima in markaas lagu socdo labada kabood alayhima fihima wax lagu socon karay waymy maxaa ku baxay waxaan lagu socon karayn waxaan lagu socon karayn waxaan lagu socon karin muxuu noqonay ama kaba bir laga sameeyey bade birta ma lagu socon kara ama loox laga sameeyey ma lagu socon kara ama wax khafiifon lagu socon karinba oo dhulkii lagu mari karin intu way ku baxayaan marka wax lagu socon karo waa waynu kab lagu socon karo ama uf lagu socon karo uf lagu socon karo waa waynu waay halkaas marka waa shuruudii wey waxaa kale shardi ah haragga laga sameeyey waa inuu yahay aahir waa inuu yahay maxay aahirun <coughs> maxaa loogala jeedaa aahir waa inuu noqonin maxay nijaas hadduu nijaas noqdo haragga laga sameeyey masixitaankii ma asaxayn in lagu tukadaan ma asaxaynba yani qofkii waa lagu tukan karaa waay haragga nijaasi muxuu noqonaya harag neef baktiyey oo aan la magdiyin ama haragga ayga ama haragga dafaarka kaasoo kale wey wymsaxu muqiimu qofkii muqiimka waa masaxaya yowman waleylatan habeen iyo maalin buu masaxaya walmusaafiru qofka musaafirkiina alaaata ayaamin saddex maalmood buu masixi doonaa bilayaalihina habeenadoodina wataan saddex maalmood iyo saddexdooda habeen halka wuxuu inoo sheegay qofka muqiimka inteebu masaxaya qofka aan muqiimka aan ahaa musaafirkan m qofka muqiimka waa qofka negida ah bimacnaa waa qofka jooga ee aan musaafirka aan ahayn ee meeshii uu deganaa jooga kaas wey kaasaa afar iyo labaatan saacadood afar iyo labaatan saacadood afartan saacadood maalin iyo habeen weyaan qofka musaafirka waxa uu masaxayaa qofka musafirka muxuu saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen soo saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen waa mise saacadood ya laba iyo toddobaatan saacadood laba iyo toddobaatan saacadood weyaan saddex maalmood saddexdooda masaxay su-aasha marse marka waxa weeye qofka musaafirkii im qofka muqiimkii musu masaxaya ba nidhi afaratan saacadood oo ah yowmun waliila soo ma habeeniya maalin masixitaanka goorma ka bilaabanaya masixitaanka muddadu masixitaanka goorma bilaabanaysa muddada la masaxay ee afaratan saacadood anu soo wareejinayna ama labayo toddobaadka sacod loo soo wareejinaya halkay ka bilaabanaysa kitaabkiina wuxuna odhanaya waxay ka bilaabanaysaa marka waxa weeyaan ahaaradii uu ku xidhay khufeynka ila markuu xidhanay wuxuu xidhay isagoo wiise qabo soo ma wiise qab isagoo wiise qabo wiise dhamaystiran weysaysta buu xidhay hadduu isagu bilaa waysaa u xidha maya wayse dhamaystiran buu ku xidhay soo maha waysadaa uu ku xidhay markay jabto waysadaa uu ku xidhay marka ay jabto xadakaas xadau yimaado xadakaasina uu dhamaado markaas bilaabanaysa xilligaa ka bilow ila wuxuu rabaa inuu hadhowna masaxo afar labaatan ka usoo wareeji hadduu musaafir yahay halkaasuna ka bilow isagana waay ma tusaaleyna ayna tusaaleyna qof baa salaaddii arooriyo salaadii arooriyo so salaaddi aroori waate salaaddii subax salaadii subax ayuu weysaystay markuu weysaystay ayuu khufeynkii xidhay weyse dhamaystiran khufeynkii bu idhay salaadii bu tg waa soo tukaday waa soo noqday toddobadii subaxnimo ayuu weysadiisi jabtay toddobadii subaxnimo iyo weysadiisu ay jabtay marka weysadu ay ka jabtay ee waxadaey ka bilow markaa weysadu ay jabtay baad ka bilaabaysa saacadood afar labatanka sac saas usoo waajin doonta way ya waa saas hadduu doono xilliga inuu weysaysaninba hadduu doono ha weysaysto duhurkaba mar salaadii duhur markay soo gashay buu weysaystay markaasuu khufeynkii masaxay xaggee loga soo bilaabo waktigii markii weysadii ka jabta goorma ahayd toddobadii subaxnimo soo ma ahayn halkaas laga soo bilaabay xilligu masaxayna waa goorma way xilligu masixay markan dambe ee eh, uu maaragtay masixitaanka waa goorma waa salaadii duhur marka duhur lagama bilabin soo maaragti masixitaanka lagama bilaabin ee waxaa laga bilaabay xilligii waysadu ay ka jabtay kaasu waa mid waana sida imika kitaabka inoogu taallaa mashhuurkana fi lmadhab qowl kalaa jira oo isaguna odhanaya waxaan filayaa imaam shaafici qowlkaa laftiisa in laga soo wariyey qowl baa isaguna jira odhanaya waa masixitaanka marka uu masaxay buu bilaabanaya markaa markii ugu horrey masaxay markii weysadii ay jabtay masixitaanka looga bilaabay marka masixitaanka goormuu masaxay duhurkii salaada duhur baa loga bilaabay qoladaasna odhanaysa duhurkaa looga bilaabay ma fahanteen inta nin noogu celiy inu baahano intaa mid noogu celiy ay istaag muddada masixitaanku goormu bilaabanaya adiga maaha ninka ka dambeey wen ya marka ugu horeysa u xadao ee weysadii ay jabta maxay weysadii uu ku xidhay khufeynka marka ugu horeysa ay ka jabto markaas uga bilaabanaysa waay marka ugu horeysa u masxo masxiga weysadii waa jabtay laakiin markaa jabtay maaha markuu masaxo uun markuu weysaystay ee labada qof uu masaxo markaasay bilaabanaysa bal tusaale keen aan kaan keena aan ahayn salaadii duhur buu weysaystay khufeynka u xidhay waay labadii duhur buu weysada ka jabtay ay labada looga bilaabay xilligaa weysada jabtaa looga bilaabay afar iyo labaatanki saacadood iyo labiyo toddobaatanki saacadoodba casarkii markuu masaxayna qowlka kalena markuu masaxay oo casarkii ah baa looga bilaabaya wey imika fahambeenu malanay ya haye sheekha sheekha kitaabka wada haye ade koorhka madow hahe istaag masaxitaanka qofka muqiimkiihi goor muu bilaabanaya waag fadhiiso haye xaggan xaggan y noga jawaabay xaggan aggan safka hore ma haysi xaggan damban doonaya xaggan dambe waay calaayi xaal waysada qofku uu ku xidhay khufeynka markuu khufeynka uu xidhanayay soo kamaalu tahaar kuma xidhanayni waysada uu ku xidhay markay jabto intaasun qabsaado wax kale ha qabsin waysada uu ku xidhay markay jabto muddada ka bilow afar labaatanka saad xilligaasun ka bilow labiyo tobantanka labiyo tobantanka saacadna halkaa ka bilow waaba intaasba wuxuu yihi waibtidaau lmuddati muddada bilowgeeduna min xiini yuxdiu waa marka uu weyse jabo bacda lubs kufeyni kufeynkii kufeynka xidhashadood dabadood labada kuf xidhashadood dabadood markii weysada ay ka jabto markaasu ka bilaabanaya masale kalo inoo tilmaamay wuxu fa in masaxa hadduu masaxo fi lxadari xadarka soo mataqaaniin waa maxay waa qofka joogo weeyaan ee musaafirka aan ahayn fa in masaxa qofka hadduu masaxo fi lxadari uma saafara deetana uu safro aw masaxa ama uu masaxo fi safari safarkii dhexdiisa ku masaxo uma aqaama dabeetana uu negi noqdu joogo atama waa dhamaystiro doona labada masaleba masxa muqiimin qof muqiima masxitaanki qofka muqiimki intee u masaxay adiga adiga adig koofiyadda xidhan ahy ya afar iyo labaatan maxay saacadood imise noqonaysaa yowman waleyla bay noqonaysa sax wey marka atama masxa muqiimin labada masaleba labada masale waa eeg hadda ufiirso ufiirso markuu masaxay wuxuu ahaa nin negi ah oo jooga ayuu ahaa qofka jooga imse masaxa ya adiga cabdillahi muxuu masaxaya qofka muqiimka ah qofka muqiimka ah habeeniya maalin habeen maalin bu xaq u leey soo wuu masaxay safar buu deetana galay safar buu gaaray qofku musaafirkii muxuu masaxa isaguna saddex maalmood iyo saddexdii habeen marka ma waxaynu ku nidhaahnaa ina waxaad bilowday adiga oo muqiimaad bilowdaye waxaad masaxdaa uun masaxa muqiimin mise waa kan safray waxaanu ku nidhaahnaa masxa musaafirin masxa ayo adiga sheekha ay gidaarka ku tirsan muxuu aha tiirka adiga ha stag ma waxaynu idhahnaa masxa muqiimin bad masiixi mise waxaynu idhahnaa masxa musaafirin bad masaxaysa qofkaasi qofka horta ujeedna ma garanaysa waa kee waa kii isagoo jooga bilaabay masixitaanka soo maxaa la masaxaya maxaa la masaxaya horta waxa la masaxaya maxay khufeynka wey sax fariid waay marka masxa muqiimin baynu dhahnaa masxa mase masxa musaafirin marka masxa muqiimin waa yowmun waleyla masxa musaafirinna waa alaaata ayaam bilayaalihina hayd isagoo joogu bilaaba deetna safar buu galay masxa muqiimin buu masaxaya sax wey masxa muqiimin ayuu masaxaya iminka mesha maxaa inoo yaalla laba arrimood soo ma safarkii iyo ina safarna uu galay markuu bilaabeyna wuxuu ahaa muqiim markuu in yarka bacdina safar buu waxaynu awood siinaynaa jaanibka muqiimka qofka labadee kaba asal u ma safarka asal u ah mase iqaamada asal u ah qofka sideedaba maxaa asala iqaamada la awood siinaya marka taasi waa masalo cagsi ka dhig waxaan ka dhiganaa cagsi cagsi ka dhig isagoo safar ku jiru masaxay dabeetana muqiim buu noqday yaa tusaalanaya qof waxaan u baahana tusaaleeya isagoo musaafiru bilaabay deetna muqiim buu noqday haddana hay ha ha iyo masixitaankii bilaabay hay hay bal tusaale ma fahni maslada suuradi waa sax wey lakin tusaale ma baan qof inoo tusaale tusaale caadi inoo tusaale u qofka xilligaas saasoo masaxay deetna saas ya hay hay adiga ya istaag horta halgu maqle a isagoo musaafir isagoo musaafira ayuu masaxay saako kalu masaxay galabtiina muqiim ugu noqdaba magaaladiisiibuu soo gaadhayba galabtiina magaaladiis ayuu soogaar markuu soo bilaabay in yar kabacdina waaba kan muqiim noqday ma waxaan dhahnaa saddex bes sii wad mise waxaan dhahnaa mayana ee eh, maalin iyo habeenu dhamaystir maxaan dhahnaa maalin dhamast waayo maxaa la awood siinayaa asalku ma iqaamada mise waa safarka asalka saas wey wayabطulu lmasxu masxigu waa buraya bialaaata ashya saddex shay buu ku buraya masxitaanku bikalcihimaa horta qaabka loo masaxayo noomuu sheegin sheekhu qaabka loo masaxayn waxa weeye dusha saraa laga masaxayaa khuuuan khuuudku waa gacantii qoyan saa loo marinay hoostana waa la marinayaa dhahdeen culimadeenu dul iyo hoos labadaba sidaa saxiixina waa dushoo keliya laga masaxaya dushoo keliya baa laga masaxaya wayna arki doona insha allah kayfiyadeeda kitaabka soo socda ayaynu ku arki doonaa wayabtulu nusxu bialaatat ashyaa bikalcihima siibitaankooda bixitaanka la bixiyo qofku hadduu labadii kabood iska bixiyo masixitaankii baa jabay wainqidaai lmuddati iyo muddada oo dhammaata qofkii musaafirka ahaa haddii muddadu dhammaato muddadiisu masahed qofka musaafirka muddadiisu masahed saddex maalmood iyo saddex hadday dhammaado iyadana masixitaanku waa jabay wamaa yuujibu lgusla kii muqiimkaana waa la mid iyo munwaleyl isagana wamaa yuujib lgusla iyo margii wx waajibsanaa isaguna masixitaanka waa u waa buray halkaa arrin ban sheegayna ee la soco masixitaankaa jabay haddaa la yidhaahdo weysadaa jabtay maaha ya masixitaanka ayaa jabay haddaa la yidhi weysadii baa jabtay maaha qofku isagoo weyse qaba unbu masixitaanku keli jabaya halkee la masaxay ya halka la masaxay waa halkeen waa khufeynka labada lugood loo xidha soo maha khufeynkii masixitaankii la masaxay baa jabay masixitaanka muxuu bedelka ka ahaa meedhitaankii la meedhi lahaa mar hadduu masixitaankii jabay labada lugood kelin baa la meedhay qofka haduu weyse qabo marka mesha waa naga soo baxaya hadduu qofku weyse qabay oo uu masixitaankii uu jabo labada lugoodo keliyunbu meedhaya un weysihiisa saasa sa kuti inta kale wuu soo meedhay len masixitaankii khufeynka masix baa jabay labada lugood mu meedhi doonaa bes waa intaas markaa masixitaanka jabay marka laleeyahay weysadii baa jabtay maha hada iska ilaali ayib waxaad halkaa ku dartaa khufeynka masixitaankiisu waysadu keliya buu bedel weysada oo keliya buu bedel maxaa soo hadhay meedhashada qofku hadduu meedhanayo khufeynku masaxaya maaha iska ilaali labada lugood waa la meedhaya waa weys khufeynku masixitaankoodu waa weysada oo keliya bes wax kale maaha taasun xifda iyadan hadday noqoto meedhasho labada lugood waa la meedhaya wmaa yuujib usla soma qofku jinaabo ah ayaa ku dhacday waxay noqotay inuu meedho labada lugood khufeynku wuu bixin doona labada lugoodna meedh doona labada lugoodna waa meedh doona waay haddaba masixitaanka maaa jabinay bikalcihimaa isagoo iska siiba labadii kufuu soo masaxay markuu masaajidka kusoo socday wuu soo masaxay masaajidkiibuu soo galay wuu iska saaray masixitaanka wuu jabay muxuu samaynaya markaa ay adiga adiga sheekhow adiga muxuu samaynaya ninkaas ya ya ha markuu soo socday ayuu soo weysaystay labadii khufuu soo masaxay masaajidkiibuu soo galay labadii khufuu iska saaray maxaa laga doonaya ninka inuu soo weysaysto weysadii waa jabtay soo ma he haddaa muxuu weysaysanaya haye labada lagood mu maadhay bes waayo muxuu maadhay muxuu maadhay sheekh sababta kantay maadha wa waayo waayo waxaa jabay masixitaankii maxaana jabiyey saaritaankaa uu saaray waa kaas waa wainqidaa muddati wainqidaai lmuddati muddada dhammaanshaheeda iyaduna masixitaankaa ku jabay waay qof baa afar labaatanki saacadood baa u dhammaaday intuu masaxay ayaa muddadeeda ka dhammaatay mar haddii muddadii ka dhamaatay muxuu samaynayaa weysid waa weyse qabaa hadduuna weyse qabin u wada uu weysaysan doonaa labadii lugoodna uu meedhi doonaa hadduu doonay hadhow inu masaxana labadii lugood oo uu meedhay inbuu khufeenka xidhan doona wixii ka dambe inu masaxan doona laakiin hadduu isagoo weyse qabo muddadii ay dhammaato wuu iska saari doonaa labada lugood buu meedhi doonaa labada lugood ayuu meedhi doonaa wamaa yuujib lguslana wixii meedhiga waajibsanayay weeyaan waay alkan kudina la qaatay waktigii waa dhacay sala allahu waslama wbaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbi